alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd وcan cmr bni شhucaybi can abihi can jadihi radi allahu canhuma ana imra'ata haweeney ayaa atat u timid annabiya nebiga sal ly wasalam haweeneyda asmaa binti yaziid ibnu sakan alansaariya weeyaan atat nabiya nabigay u timi sal alay wasalam <clears throat> walxaal macahaa labjirankeeda uu yahay ay tahay ibnatun gabadh oo lahaa iyada u sugnaatay marka waxaa la socota gabadh ay iyadu dhashay wa fii yaddi ibnatiha gabadheeda gacanteedana waxaa ahaaday maskataani laba jinjimood maskataanku waa siwareynka ama dahab ahaadeen ama fidaha ahaadeen waxaa la yidhaahdaa waa dahabka gacanta la gashado dhudhunka gacanta gala wey ama dahab ha noqdo ama fida hadduu noqdona waa la mid wa fii yadi ibnatihaa ibnatiha gabadheeda gacanteedana waxaa ahaaday maskataani laba jinjimood oo min dahabin dahab ah faqaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay slm lahaa iyadii wuxuu ku yidhi atuctiina ma siisaa oo ma bixisaa zakaata haada kan sakadiisa ma bixisaan qaalad waxay tihi laa maya qaala markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam ayasuruki ma ku farax gelinayaa an yusawiraki allaahu inuu ilaahay kuu jinjimeeyo oo gacmaha kuu geliyo bihimaa labadoodaa sababtood yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada siwaarayni laba jinjimood inuu gacmaha kuu geliyo oo min naari naar ah ma ku farax gelinaysaa labadaa jinjimoodeed qabto sababtooda maalinta qiyaamada inuu ilaahay gacmaha kuu geliyo laba jinjimood oo naar ah fa alqathumaa markaasay tuurtay intaa markay nebiga mukan sal l slam intay gacmaha ka siibtay iyay iska tuurtay rawa waxaa wariyey xadiidkaasi ahalaaatu saddexdii baa wariyey wa isnaaduhu sanadkiisuna qawiyun waa xoog badan wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey min xadiii caaishata xal ama min xadiii caaisha xaggiis isagoo xadiiu caaisha ah ayuu saxiixiyey xaakim xadiikan min xadiii camr bn sacib can abihi can jadihi waxaa saxiixiyey sidoo kaleeto abulxasan ibnu qaطaan xaafid ibn mulaqin sheekh axmed shaakir waxaa taxsiininaya oo xasan ka dhigay alimaam اnawowi sheekh maxamed amiin shanqiiti kitaabii adwaa اlbayaan asheekh ibnu baaz iyo sheekh albani waxaa kaloo xadiidka xoojiyey alimaam mundiri xaafidkuna wuu qiraya wuxuu taqriirinayaa tasiixa ibnu qaطaan iyo mundiri oo xadiidka xoojiyey markaasuu xaafidku wuxuu yidhi abdaa lahu nasaa'iyu iyu cilatan hayra qaadixa nasaa-i baa xadiidka wuxuu muujiyey cilad aan dhib u geysanayn saasman ayib xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay waxaan sax ahayn daciifinta imaamu tirmidi xadiidka uu daciifiyey wuxuuna cudurdaar ku leeyahay laba ariiq oo daciifuu xadiidka ku wariyey laakiin xadiidku ariiq kaleeto oo saxa buu leeyahay oo laga yaabo inay ka qarsoontay alimaam tirmidi oo ariiqa saxda waxaa ku wariyey alimaam abu daawuud caleyh raxmatullah ariiqa abu daawuud oo laga yaabo marka inuu tirmidi ka qarsoonay buu xadiidku sax ku yahay laakiin alimaam tirmidi labada ariiqoo ku wariyeyba waa daciif saas darteed buu xadiidka u daciifiyey tadciifintaasina ama daciiftaasina sax maaha xadiidku waa sugan yahay waisnaaduhu qawiyun bui sanadkiisu waa xoog badan yahy wasaxaxa waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakimu xaakim baa saxiixiyey min xadiidi caaisha xaalihi xadiidu caaisha waxaa kaloo soo saaray abu daawuud baa wariyey wuxuuna ahaa sidan caaisha waxay tidhi dakhala calaya rasuulu lahi sal lay slam rasuulka iisoo galayb fara'aa fii yadaya fatakhaatin min wariq wuxuu ku arkay nebigu sal lay aslam labadayda gacmood muxuu ahaayey fatakhaat min wariq yani jinjimo oo dahab oo macnaha fida ah mise dhego markaasaa wuxuu yidhi maa haada yaa caaisha caaishay kani muxuu yahay markaasaa waxay tidhi waxaan idhi sanactuhunna atazayanu laka yaa rasuul allah waan samaystay oo waxaan u sameeyey inaan isugu kaa qurxiyo adiga markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam atu'addiina zakaatahu sakadiisa ma bixisaa markaasaa waxaan idhi way tihi maya markaasaa rasulku wuxu yhi sal lay wasalam huwa xasbuka min annaar huwa xasbuka min annaar yani naar waa kuugu filan yahay haddii aadan wax kalaba samayninba naar ahaan isagaa kuugu filan iyo cadab ahaanbu rasulku uri sal lay slam xadiidka markuu xadiidu caaisha yahay waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharطihimaa dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixinaya ibnu daqiiq ilciid calaa shari muslim buu ku saxiixiyey xaafidku sidoo kaleeto calaa sharti muslim buu sanadkiisa ku saxiixinaya waxaa taxsiiniyey sanadkiisa alimaam nawowi albanina calaa sharihima saxiixayn calaa shari bukhaari wamuslim buu isaguna ku saxiixinaya fi lirwa alimaam daara qutni caleyh raxmatullah baa xadiidka wuxuu ku cileeyey cilo laga jawaabay oo ah muxamed ibni cataa oo majhuula ku jira hadalka alimaam daara qutni waa laga daba tego waxaa la yidhi muxamed ibni cataa awowgii baa loo nisbeeyey saasuu u garan waayey daara qutni laakiin waa nin macruufoo la yaqaano oo iqa ah weyaan macnaha marka darquni yani tadciifintaasi meesha kuma jirto xadiiku waa sugan yahay min xadiii caaishana waa sugan yahay min xadiii camr bn saciibin can abihi can jaddihina waa sugan yahay oo xasan wey ariiqa hore ayb qaybtan dambe uuna yidhi wasaxaxu lxaakim min xadiii caaisha waxaad moodaa in laga fahmi karo xaakim wax ka sokeeyo wariyey xadiidka inuusan jirin markuu yahay xadiidu caaisha laakiin xadiidkaasaan sheegnayba waxaa soo saaray alimaam abu daawuud sida fiicanna u ahayd xaafidku inuu u tiiriyo abu daawuud kadibna uu yidhaahdo xaakim baa saxiixiyey laakiin xadiidkoo sunanka ku yaalla mashhuurka kutubta mashhuurka xaakim in loo tiiriyahay waxoogaa qusuur baa ku jirayl xaakim keliya in loo tiriyo ayb xadiistaasi waxay faa'iideynaysaa dahabka la xidho oo dumarku ay ku labistaan oo isku qurxiyaan unse ka lagu leeyay wa can ummi salamata radi allahu canha annaha iyadu kaanad waxay ahayd talbasu mid xidhatay ahayd awdaaxan awdaaxan alawdaax waa jamac mufradkeeduna waa wadax wadax waxaa la yidhaahdaa waa nooc ka mida xullida dumarku isku qurxiyaan oo fido laga sameeyo jinjimana way noqdaan khalaaqil lugaha loo xidhana wuu noqdaa asaawiir oo gacmaha la gashadana wuu noqdaa oo jinjimo ah waxaa kaloo loo isticmaalaa khalaaqil oo khalaaqisha waxa la yhahda waa dahabka ay dumarku lugaha ka xidhaan oo ay ku qurxiyaan ayb marka yani awdaax waxaa loogu magacaabay bay leeyihiin liwadaxiha walamacaaniha wuu dhaldhalaalayaayo wuu iftiimayaa sidaas daraaddeed baa awdaax loogu magacaabay can ummi salmata radiala canha anaha iyadu kaanad waxay talbasu mid xidhata awdaaxan oo min dahabin dahaba ah yacni jinjimo ama dahab lugaha laga xidho oo min dahabin ah faqaalad markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo akanzun makayd baa huwa isagu makaydkii ilaahay u goodiyey dadkiisaa mise kaydkii ma ah kanziga shay kastaoo la kulmiyo oo la jamciyo oo laysugeyaa la yidhaahdaa laakiin halkan waxaa laga wadaa yani qur-aanka waa ka loo goodiyey waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiilila fabashirhum bicadaabin aliim marka kaydkii loo goodiyeyba mise ma aha wey qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay aslam idaa goortii addayti aad gudato zakaatahu zakadiisa aad gudato falaysa ma ahaanin bikanzin kaydkii loo hanjabay maaha xoolihii la kaydinayo hanjabaaddu ku timi ma aha rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wadaara quطniyu iyo daara quطni kadalika bayhaqi baa soo saaray wasaxaxu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey xadiidka sanadkiisa inqiaac baa ku jira lianna umu salamo waxaa ka warinaya caطaa ibn abi rabax caطaana mu uusan ka maqlin umu salamo waxa muusan ka maqlin siday leeyihiin axmed ibni xambal iyo cali bin madini iyo keyrkoodba xaakim waxaa ku waafaqay xadiidka tasxiixintiisa dahabi abulxasan ibnu qaطaan xaafid ibn cabdilbar isagana shaahid buu ku saxiixinaya waxaa taxsiininaya alxaafid alciraaqi alimaamu nawowi cayni sheekh ibnu baas iyo sheekh albani oo isagu wuxuu leeyahy xadiidka qeybtiisa marfuuca unbaa xasan ah qeybtiisa laakiin mawquufkihi waa daciifoo shaahid looma hayo saasuu u kala qaadaya yani waxa weyaan aiixada saxiixada saasuu u kala qaadaya oo macnaha wuxuu leeyahay qaybta hore oo ay leedahay umu salama waxaan xidhan jiray awdaax dahab ah markaasaa nebiga weydiiyey intaasi waa mawquuf calaa caaisha waxaan dhila calaa ummi salama waana daciifo shaahid male buu bule laakiin qeybta dambe oo idaa addayta zakaatahu falaysa bikanzin oo hadalkii nebiga sal lay slam shaahid bay leedahayoo waa xasan buu leey tafaasiisheedaa ruuxii u baahan silsila saxiixa xadiidka raqamkiisa ayuu sheekhu kaga hadlay ayb waxaa u markhaati kaca xadiidku marka taqriiban lishawaahidihi qaybtiisa marfuuca lishawaahidihi buu xasan ku noqonayaa ama uu ku sugnaanayaa oo culimmadaas sidaasay ugu xukumayaan ama xasan ama saxiixu leeyihiin man isaga sanadkiisa dacfi baa ku jira waa inqiaac baa ku jira laakiin shawaahidaysa ee axaadiis kale u markhaati kacaysa ayuu ku xoogoobaya man ayb axaadiistaasi marka waxay faaiideyneysaa saddexda xadiidba waxay faa'iideynayaan dumarku dahabkay isku qurxiyaan in lagu leeyahay sake lagu leeyahay hadday sakada ka bixin waayaanna in lagu cadaabayo saasuu faa'iideynaya saddexda xadiid waxaana u markhaati kacaya cumuumka axaadiista amartay iyo qur-aankaba cumuumka nusuusta amartay in dahabka laga sakeeyo leanna mayna kala qaadin dahabka kaydka ah ka lacagta ah ka laysku qurxiyo mayna kala qaadin cumuumka nusuusta ka hadashay dahabka ee amartay in laga sakeeyo waxaa soo hoosgelaya cumuumkeeda dahabka ay dumarku isku qurxiyaan kanzi wuxuu noqonayaa markaan laga sakaynin ma kala qaadin mar yani lagama saarin kii laysku qurxinayey waxaa ka mid ah xadiidu abi hurayra fii saxiixi muslim nebigu yidhi sal lay slam maa min saaxibi dahabin walaa fida ma jiro ruux dahab ama fida haysta oo laa yu'addii minha xaqaha oo xaqeediiyo sakadeeda aan ka gudanaynin ila ida kaana yowma alqiyaamati sunicat lahu safaaixu min naar hadduu ka gudbixin waayo sakadii dahabkii fidada maalinta qiyaamada yani dhagaxyaal balballaadhan oo naar ah baa looga dhigaya yani dhagax ballaadhan oo yaa looga dhigayaa oo naar ah markaasaa jahanamo lagu kululaynaya markaasaa waxaa lagu gubahayaa dhinaciisa iyo dhabankiisa iyo dhabarkiisa intaba mar kastay qabowdana waa lagu celinaya maalin konton kun oo sano uu yahay qadarkiisubaa sidaa lagu wadaya waa maalinta qiyaamadii marka xadiisku muxuu yidhi maa min saaxibi dahabin walaa fida lama kala qaadin marka lama kala qaadin ama xidhasho ha loo haysto ama ganacsi ha loo haysto ama kaydsi ha loo haysto ama lacag ahaan ha ahaado xadiistu ma kala qaadin nusuusta ma kala qaadin wabittaali cumuumkeeda waxaa gelaya dahabkay dumarku isku qurxinayeen bikhusuusihana waxaa ku soo si gooniya ugu soo aroortay axaadiista faraha badan ee nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh ayb culimmadu si ahaantooday isku khilaafeen masalada axaadiista hadda aan sheegnay waxaa deliishanaya alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah oo isagu ku tegey dumarka dahabkay isku qurxiyaan in sekadu waajib ay ku tahay nusuustan hadda aan soo sheegnay buuna deliishaday ee qur-aanka iyo sunnadaba leh jumhuur lculamaa salafan wa khalafan waxay ku tageen intooda badan in aan dumarku dahabka isku qurxiyaan seka lagu lahayn ayb waxay deliishanayaan xadiiskan soo marnay ruuxa muminka am muslimka addoonkiisa iyo faraskiisa seko laguma leh yay uga qiyaas qaateen oo waxay yidhahdeen dahabka la isku qurxiyana waa sida faraskii iyo addoonkii oo kale waxaa kaloo deliishanayaan taa waxaa lagaga jawaabay waa qiyaasun maca alfaariq nusuus khaasaa ku soo aroortay dahabka dumarka in lagu leeya sako taana xadiiskaad deliishateenna wuxuu ka hadlayaa faras iyo wuxuu ka hadlayaa addoon adeega sidaas daraaddeed meel nas yaallo qiyaas ma galo alqiyaasu maca annas baail wa mar hadduu nas yaallo qiyaasku waa baail xadii kaley deliishadeenoo daciifa imaam albayhaqi uu soo saaray min xadiidi jaabir oo nebigu yuri sal lay slam leysa fi lxuliyi zakaatun dumarku dahabkay isku qurxiyeen seka laguma leh xadiikaasi bacdu ahlilcilmi baa saxiixiyey abu zurca ibnu jawsi mundir iyo ibnu daqiiq iyo ibnu xajar iyo waxoogaa way soo dhoweynayaan laakiin xadiidku cillo ka qarsoontay buu leeyahay waa daciif waxaana dacfigiisu saas daraaddeed bu sheikh albani ale raxmatulah wuxu waa baail xadiikaas ayb waxaana lagu cilaynayaa oo dacfigiisa keenaya in la yidhahdo ibraahim ibnu ayuub oo majhuul ah uma haddana sida raajixa waa inuu mawquuf calaa jaabir ku yahay sida ibn abi shayba iyo shaafici fi lummiyo abu cubayd iyo keyrkood ay ku soo saareen bisanaadin saxiix isagoo mawquuf marka waa mawquuf calaa jaabir markuu marfuuca yahayna sanadkiisu waa daciif xadiidkaasi marka ma sugna ay cuskadeen qiyaasada iyo qiyaaskay cuskadeenna ma sugna oo nas baa meesha yaala wabittaali waxaa xoog badan oo masaladan daliilku u xoog badan yahan ra'yiga alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah oo ah dumarka dahabkay isku qurxiyaan in saka lagu leeyahy saasay u xoog badanta bacdulmuxaqiqiinna waa siday rajaxayaan ahlulcilmiga ayib haddii sidaas la yidhaahdo nisaabna waa leeyahay qadar sakadu kaga waajibtana waa leeyahay sanad inuu usoo wareegana waa shardi siaan dahabkan kusoo marnay nisaabkiisuna nisaabkii aan soo marnay oo siddeetan iyo shan gram hadduu gaadho hadduu ka yar yahay waxba laguma leh haddii uu gaadho siddeetan iyo shan gram iyo wixii ka badan bay sakadu ku waajibaysaa sanad inuu u soo wareegana waa shardiyo inta aan sanad u soo wareegin seke laguma leh sanad kastana waa in laga sakeeyo hadduusan hoos uga dhicin nisaabkii sekadu kaga waajibaysa haddii inta laga sakeeyo siddeetan shan gram hoos uga dhaco sanadka soo socda markaas dee ma gaadhsiisna qadarkii sekadu ka waajibaysa laakiin intuu siddeetan iyo shan gram ka badan yahay sanad walba waa in laga sakeeyo maxaa laga bixinayaa rubc lcushri baa laga bixinaya waakan soo marnay soma rubc cushri baa laga bixinaya yani waxa weyaan laba dhibic shan yani boqolkiiba waa santigaasaa laga bixinaya oo laga sakaynaya waxaa la heli karaa marka laga sakaynayo inay isaga laftiisa qayb hadday hayso gabadhu ama haweentu hadday hayso intaa dahabkeeda ka go-aysa oo dahab ah giraamyada ka go-aya oo dahaba ah hadday haysana isagay sadaqayn karta haddii kaleetana intay qiimayso bay wixii sake kusoo hagaagtay oo lacagay bixin kartaa haddii maalan ay ka go'do laba garaam iyo badh laba garaam iyo badh suuqa meeqay ka joogaan bay dhihi kadibna lacagtaasay bixinaysaa dahabkiina way haysan saasay manalabadu waa banaanta man masaakiinta hadda lacagtaasa u romelan culimadu ayb an samurata bni jundabin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu aha rasul lah sal lay wasalam rasuulku wuxuu ahaa yamurunaa midna amra an nukrija inaan bixinno asadaqata zakada inaan bixinno min alladii kii xaggiisa inaan ka bixinno nuciduhu aan u diyaarinayno lilbayci iibka aan u diyaarinayno wixii iib aan u diyaarinno oon ugu talagalno inaanu sakada ka bixinno buu nebiguna amri jiray sal lay waslam rawaahu waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna layinun waa jilicsan yahy kadalika bayhaqi iyo daaraqutni iyo abaraani baa soo saaray saraskiisana dacfi baa ku jira bal dacfi xoog badan baa ku jiro saddex nin oo ducafa baa isu daba yaalla jacfar ibnu sacd ibnu samura nin la yhahdo majhuul ah culimada qaarkoodna daciifiyeen khubayb ibnu sulaymaan ibnu samura oo majhuul ah qaarkoodna ay daciifiyeen nin la yidhaahdo aabbihii isaga aabbihiiyo sulaymaan ibnu samura isagana majhuul ah saddexdaas nin baa ku jira saas xadiidku waa musalsalun bilmajaahiil sanadkiisu silsilad majaahila ku jirta saas daraaddeed ba xaafidku fi talkhiis wuxuu yidhi fii isnaadihi jahaala sanadkiisa jahaala ku jirta ayb ibn xasmia isaguna sidaa leh xadiidka dacfigiisa waxaa ishaaray oo daciifiyey cabdilxaq alishbiili alimaamu adahabi sheikh fi lirwa iyo keyrkiiba waxaa taxsiiniyey oo xadiidkaa sanadkiisa xasan ka dhigay ibn cabdilbar ibn cabdilhaadi cabdilhani almaqdasi iyo keyrkood taxsiininta xadiidka sanadkiisa la taxsiiniyo isagoo dacfadaasi ay ku jiraanna waa arrin laga xoog badan yahay xadiidku wuxuu u xoog badan yahay inuu daciif yahay lanna saddex nin oo ducafa haddii sanadkiisa ay ku jiraan ama majaahiil ah xadiidku xasan ma noqon karayo macnaha laakiin waxay ku xoojinayaan aaaarta qaarkood aaaar baa soo aroortay bay leeyihin oo ay waxoogaa ku xoojinayaan iyo ijmac iyo waxbay ku xoojinayaan walow ijmacaasi uusan sugnayn ayb waxaa ka mid a ah aahaarta macnaha ku soo aroortay aarka aahaarta ugu rooni waa aarka cabdulaahi bni cumar marfuucan mawquufa maandhihi aar cabdulahi bni cumar ku eego oon dhaafsiisnayn wuxuu leeyahay kaana fii ma kaana min maalin fii raqiiqin aw fii dawaabin aw bazin yudaaru litijaarati zakaatu kula caamin wax kasta oo xoolo ah oo addoommo ah ama yani waxa weye waxyaalaha dhulka ku socdo xoolaha ah ama dhar ah oo ganacsi loo wareejinayo la rogrogayo sake ayaa laga rabaa sanad kasta akhrajahu cabdirasaaq baa soo saaray afarka cabdullahi bni cumar sanadkiisuna waa xoog badan yahy xaafi ibn xajarna fi diraaya wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix lafdiga kale bayhaqi u wariyey cabdulahi bni cumarna uu ka warinayo waxa wey cbdulahi bn cumar wuxuu yidhi laysa fi lcaruudi zakaatun ila ma kana litijaara alaabta iyo qalabka yani waxa weyaan laguma laha siko ilaa wixii ganacsi loogu talagala mooye iyo tijaaro xaafidku fidiraaya wuxuu leeyahy iyo nawowi labaduba fi waxay leeyihiin waa sanadkiisu waa saxiix saasay le macnaha marka cabdulahi bni cumar bay ka sogantay kadalika waxay ka sugan tahay cumar bn cabdilcasiis alkhaliifatu araashid raximah llahu tacala raxmatan waasica inuu amray dadka alaabta ganacsiga haystay ganacsada inay ganacsiga ka sakeeyaan amarkaa inuu soo saaro dowladda uu soo saaro wareegtada ayadana waxaa soo saaray alimaamu malik fi lmuwaa biisnaadin qawiyin sanad xoog badan cumar bn khaaab baa isagana laga wariya laakiin sanadkiisu waa daciif almuhim aahaar baa ka sugan saxaabada in xilligoodii alaabta ganacsiga iyo tijaarada laga sakayn jiray xadiidku daciifba ha ahaado laakiin camalu salaf saasuu ah camalu salaf saxaabada iyo taabiciinta iyo camalkoodu wuxuu ahaa wax alla wixii ganacsiya in laga sakeeyo addoommo hadday yihiin hadday xoolo yihiin hadduu dhar yahay hadduu qalab kale iyo alaab kale iyo wixii sake loogu talagalay la wareejinayo in laga sakeeyo ayaa ahaa yani eh, camalkii salafka ridwan ullahi calayh masaladu maadaama xadiis marfuuca uusan ku sugnayn ayay culimmadu isku khilaafeen suuqa alaabayda yaallee ganacsiga ma laga sakaynaya mise lagama sakaynaya jamaahiiru salaf waalkhalaf culimmada badankood kuwii hore iyo kuwii dambeba waxay u badan yihiin alaabta ganacsiga iyo wixii ganacsi loo wada ee la iibinayo o dhan in saka lagu leeyay waxayna daliishanayaan cumuumka nusuusta khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum watusakiihim khud min amwaalihim xoolo weyan alaabta ganacsigu waa xoolo xoolona sakaha laga qaadaa layidhi waxaa kaloo u deliishadeen anfiquu min ayibaati ma kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alardi mima akhrajnaa lakum min alardi waxay idhahdeen waa wixii dhulka ka go-hay laakiin anfiquu min ayibaati maa kasabtum waa tijaaraday ku fasireen culimada selafka qaarkood aayaddaana way u daliishadeen ayb kadalika bacdu ahlilcilmi baa soo guurinaya in ijmaac ay tahayo layskuba waafaqayba in xoolaha ganacsigaa saka lagu leeyay waxaa ka mid a ah ibnu mundir iyo buziir iyo almajdi iyo ibnu taymiya shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leey aimada afarta iyo aimada intooda kaleba wax yaroo shaadoobay mooye waxay isku waafaqsan yihiin in zakada lagu leeyahay waxyaalaha ganacsiga ah marka ijmaacaasi yani waxa waa manquud isagu ijmac ma jiro ijmac ma jiro masaladu waa khilaafiya dhinac ha u badnaadeen culimmadu salafan wa khalafan laakiin khilaaf baa masalada ku jira ayib khilaafkaa ku jira oo qaar baa diidanoo waxay leeyihiin maya mar haddaan nas ku soo aroorin marfuuca oo xadiid nasa aan lahaynin dadka xoolahooda ma banaan ruuxa muslimka xoolihiisa in laga qaado cid kale la siiyo ilaa daliilin loo haya mooyaane walaslu baraa'atu dima bay taagan yihin xadiiskii soo aroorayna waa daciif halkaa waxaa maraya culimo uu ka mid yahay alimaamu shawkani iyo sadiiq xasan khan iyo ibn xasmi iyo sheekh albani inuu la jiraan u meelahaasay marayaan oo waxay leeyihin seke lagumale wasawaaba waxa weeyaan ra'yiga ay jamaahiirtu mareenoo xoolaha ganacsigaa ku jira in seke lagu leeyahy ama xoolo nool ha noqdeen ama ha noqdeen yani waxa weye mood ha noqdeen oo alaabta kale ganacsiga ha noqdeen sidaas loo badan yahay baa sawaaba oo aahaartaas ayaa laga qaadanaya iyo camalkii salafka inay ahayd ridwanullahi calayhim iyo cumuumka nusuusta ayaa laga faa'idaysanaya ayb haddaan idhaahno marka alaabta ganacsiga sakaa lagu leeyahy xoolaha ganacsiga u yaallo sakaa lagu leeyahy waxaa ijmaacoo laysla ogol yahay sanadkii hal mar unbaa saka lagu leeyahy oo inuu sanad usoo wareego waa laga maarmaan nisaabka iyo qadarkeebaa alaabta ganacsiga sakadu kaga waajibtaa nisaabkana waxaan u noqonaynaa nisaabkii dahabka iyo lacagaha sooma nisaabkii dahabka muxuu ah siddeetan shan iyo graamoo dahaba ma ahayn leanno alaabta marka laga sakaynayo alaabtaad haysatay baa la qiimaynayaa dukaanka kuu taallay ee iibka u taalla ma aha wixii aan iib u oolin wixii shelfiyada oo kaleeto iyo muxuu ahaay wixii rasmiyo dukaanka gudihiisa ku jira laakiin aan markaa inuu gacantaada ka baxood iibiso aan u oolin meesha kaasi wax weyaan isaga kuma jiro qiimeynta kuma jiro farinjeerada iyo muxuu ahaaye alaabta mxu aan iibkahayna laakiin lagu shaqaysanayo iyadu maya laakiin wixii inaad iibiso u yaalla ayaa la qiimeynayaa markii la qiimeeyo waxaa ka soo baxay si aad u ogaato sekadii ma gaadhay mise ma gaadhin baa waxaad fiirinaysaa siddeetan iyo shan giraam oo dahab ah suuqa ma ka goyn karaa mise kama goyn karo hadduu ka goyn karo waa gaadhay sakadii hadduusan goyn karin siddeetan iyo shan giraam oo dahaba ah, suuqa ka goyn karinna ganacsigaaga xoolaha kugu jiraayo weli zaka kuma waajibin hadduu tahoro noqdo oo zaka kugu waajibto see looga sakaynayaa waxaa looga sakaynayaa sidii lacagaha looga sakayn jiray soo marnay ha oo macnaha wixii soo baxay qiimeynta ku soo baxa ayaa waxaad ka bixinaysaa boqolkiiba labiyo labiyo badh baad ka bixinaysa boqolkiiba labiyo badh ayaad ka sakaynaysaa ood ka bixinaysaa ayib waxaa munaasaba mudan inaynu tilmaanno maxaa lagu qiimeynayaa alaabtii ha la qiimeeya la yidhi ma sicirkii lasoo siiyey mise sicirkay hadda suuqa ka joogto mise sicirkay gadmi doonto sicirkay gadmi doonto horta lama oga sooma sicirkii la soo siiyey culimmada qaar baa qaba qaarna waxay leeyihiin sicirka markaa ay suuqa ka joogto sida sawaabka aan ah ee cadaaladda u dhowna waxa weeyaan sicirkay markaad suuqa ka joogteed adugu ku gadayso ee lagaaga iibsanayo ayaad ku qiimaynaysa laa tadlimuuna walaa tudlamuuna weeyo adigana in lagu dulmiyo ma aha masaakiintii iyo dadkii xaqa laha inaad dulmidana ma aha haddii lagu yidhaahdo qiimahaad ku soo gadiya raasamaalka uu kuugu fadhiye ku qiimee oo kaga sakee ama adaad dulman ama masaakiintaa dulman hadduu shaygu qaaliyoobay oo qiimahaad ku soo iibisay ka qaalisan yahayna markaa masaakiintii baa dulman hadduu ka rakhiisan yahoo uu jabay oo raasamaalkiiba aad khasaarsan tahayna oo raasamaalkii uu ka hooseeyana oo la yidhahdo qiimahaad soo siisay kaga sakeena adaa markaa khasaaro ku jira soomaa oo dhib ku jira marka in la yidhahdo qiimihii la soo siiyey raasamaalka laga soo bixiye ha lagaga sakeeyo ama waxaa dulman ruuxii sakada bixinayay ama masaakiintiibuu dulmi ku dhacaya cadaaladdu waxay ku jirtaa shaygu maalinkaa wuxuu suuqa ka joogay uu gadmayo in lagu qiimeeyo sidaana calaa hada alasaaska lagaga sakeeyo sidaasayna rajaxayaan muxaqiqiin fara badan waana sida saxdaa wey macnaha ayib waxaa kaloo su-aal kale ah oo iyadana jawaab u baahan ma jumla lagu qiimeynaya mise beeca faariiqda jawaabteedu iyaduna waxa weeye dukaanka jumlada ana ee jumlada gadana markuu qiimaynayo qiimihii jumladu ku qiimaynaya dukaanka tafaariiqda gadana qiimihii tafaariiqdu kaga sakaynaya kolba waxaad adugu gada wa adugu xageed wax ku gada haddaad isku darto ka war haddaad isku darto nisbadaad fiirinaysa wa tafaariiqdaa badan mise jumladaa badan alabkaad markaa maraysa sidaasman an abi hurayraa radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam qiimaynta marka waxaa soo gelaya shay kastoo la iibinayo noocu doona ha noqdo raashiin ha noqdo daawooyin ha noqdo dhar ha noqdo qalabkan elektroniga ha noqdo wax kastoo iib u yaalla dhul ha noqdo guryo ha noqdo wax kastoo iib u yaalla ayaa macnaha halkaa gelay man waxaa la mid ah sharikaadkan waaweyn saamiyada saamiyada shirkadaha iyaguna waa min caruudi tijaari ka midta saas wey macnaha oo macnaha waxa weyaan marka la kala gadanayo oo suuqyadan waxa boursada ay dhahaan ama stock changing waxaan ay dhahaan marka la kala iibsanayo ayaguna waxay la mid yihiin caruudu tijaaradaasay la mid yihin marka laga sekaynay qiimahaasa lagaga sekaynay wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal lay slm rasuulku qaala wuxuu yidhi wa fi rikaazi duug kufaareedka dhexdiisa waxaa ahaaday alkhumusu khumus baa ahaaday muttafaqun calayhi buhariy muslim baa soo saar ayib rikaaska waxaa la yidhahda arikaaz waa kanzuuljaahiliya la yidhahda waa wixii gaaladii islaamka ka horreysay ay dhulka ku duugeen oo intaad dhulkii si uun intaad u muxuu ahay u qoday aada ula soo baxday duug kufaareed bay dhihi jira ama duug gaaleed wixii gaala duugtay oo markaa aada heshay wey oo la soo baxday rikaas baa la yidhahda saasmaayb haddii marka sidaasoo kaleeto aad meel intaad qoday wax hortaa lagu duugay ciddii duugtayna aan la garanayn ama gaalaad duugtay oo astaamahoodii iyo magacyadoodii iyo calaamadahoodii baa laga helay ama dhul mawaadoo ninna uusan lahayn baa intaad qoday baad ka dhex heshay shayguna waa wax qiimo lahoo bini aadamku isticmaalo markaasi rikaas baa la yidhaahdayo markaad la soo baxdo ayaa waxaad ka bixinaysaa shan meelood meel inta kalena adaa iskale shan meelood meeshaasaad ka sakaynaysaa oad bixinaysaa inta kalena adaa iskale ayib xadiidka lafdigiisa waxa weeyaan nebigu wuxu uhi sal lay slam alcajmaau jurxuha jubaarun yacni xoolaha iyo waxyaalaha bahaa-imta een hadlin dhibka ay geystaani waa hadur wax laga soo qaadi maayo ayib waalmacdinu jubaarun dhulka macdanta laga qodiyo godadka macdanta ciddii ku dhimato ama wax ku noqotana ayaguna waa hadur wax ma leh xaq ma leh bimacnaa adoo macdantii qodiyu godkii kugu dumay ama waad ku dhacdayba shooryaako aday jirta yaad u qabsanaysa ayb riwaayada bukhaari waxay ku dartay walbi'ru jubaarun ceelka ruuxii ku dhacana ama uu ku dumana waxba ma leh waryo ceelkan adaa qoday muxuu ahay ninka magtiisi keen la dhihi maayo saas man wa fi rikaazi alkhumus buu nabg sl lay slm duubkufaareedka meelaha laga soo qotayna shan meelood meel baa laga bixinaya inta kalena waxa iskale ruuxii la baxay bay qotay macnaha ayib taa waa laisla ogolyahay taa iyada ah hadal kama noola oo waa laysla ogolyahay in intaa laga bixinayo waxaa laisku khilaafsan yahay xaggee lagu bixinaya bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa lagu bixinayaa masaalixda iyo masaarifta caamka ah qaarna waxay leeyihiin waxaa lagu bixinayaa sekada masaarifteedii oo qolada hore waxay leeyihiin ma aha zake ma ahee waa faygii wixii gaaladu ka carartay soo garan maysaan ee fii suurati xashrii rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacala maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama shaygaasta axkaamteeduu qaadanayaa rikaasku iyo wixii sidaa loo helo oo wax gaalo ka jeeda wey oy ka tageen qaarna waxay leein ma ahe sekada meeshii lagu bixin jirtay sideeddii sanfiya sakada la siin jiray ayaa la siinayaa meesha way isku khilaafsanyihin man laakiin in khumuska laga bixinayo wa isla ogolyihin ayb wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radi allahu canhuma haddii eh, meesha aad ka heshay dug aad ka qodatay eed ka heshay uu ruux muslima leeyahy ruuxii meesha lahaabaa iska leh hadduu isagu yidhaahdo malahana malihina oo uu isagu yidhaahdo melihi markaasi maadaama uu dhulka leeyahay wixii ku jirana masagaa leh mise ruuxan qotay an la soo baxay baa leh hadal baa ku jira wacan camr bni shucaybi can abiihi can jaddihi radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi fii kanzin kayd dhexdii wuxuu ka yidhi kaydkaasoo wajadahu uu helay rajulu nin baa helay fii kharibatin buu ka helay meel aan la deganayn alkhariba waxaa la yidhaahdaa waa dhulka aan camirayn oo markaa aan la isticmaalaynin baa khariba la yidhahda khariba ayb ayb fii kanzin oo wajadahu uu helay rajulunin fii kharibatin meel aan la deganayn oon camirnayn nebi uu nin ka helay ayaa rasuulku wuxu yuri sal ly wasalam in wajadtahu haddaad hesho fii qaryatin magaalo dhexdeeda haddaad ka hesho magaaladaasoo maskuunatin la degan yahay fa carifhu haybaari haybaari ama yaahdidhe kol markaad tidhahdaba yani yaa iskale heey meelaha la yimaado ka yahdiyo ka haybaariyo waxaad tira war yaa iskale war alaaba noocaasa yaa iskale yahdi in wajadtow haddaad ka hesho fii qaryatin magaalo dhexdeeda hayri maskuunatin oon la deganayn fa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday kanziga aad heshay oo meel aan la deganayn aad ka heshay wa fi duug gaaleedka isagana dhexdiisa waxaa ahaaday alkhumusu shan meelood meel saas man wixii aad ka heshay dhulkaa laga guuraye aan la deganaynayn camirnayn iyo wixii rakaas ahoo dhulka kala soo baxdoo duugtii gaaladii ay ku dugtay ka tagtay wixii aad saa ku heshaba shan meelood meel baa laga bixinaya akhrajahu waxaa soo saaray ibnu maajada soo saaray biisnaadin xasanin buu ku soo saaray ibn maajah xadiidkan ma soo saarin saas daraaddeed cazwuhu ila bni maajah fiihi nadar ibni maaja in xadiidkan loo tiiriyo siiraa ku jirta saas daraaddeed baa xaafidku fii talkiis alxabiir ibni maajah umuusan tiirinin walaa diraayada batona markuu xadiiska ka hadlayay ibni maajah baa wariyey muusan dhihin mizina fi alatraaf umuusan tiirinin ma uusan ku sheeginba sidaas daraaddeed khalad weeye oo ibni maajah ma warinin ismoodsiis wey laakiin xadiidka waxaa soo saaray ashaafici fi lmusnad alimaam shaafici yaa musnadka ku wariyey bayhaqi fi sunan baqawi fii sharxi sunna xaakim fi lmustadrak qolyahaasaa xadiidka wariyey laakiin ibnu maajah ma warinin ayb waxaa kaloo xadiidka wariyey abu daawuud baa wariyey min xadiidi camr bni shucayb can abihi can jaddihi yani abu daawuud baa isaguna soo saaray oo xadiid dheer buu ahaa laakiin waxaa ku sugan akhirkiisa ahaa akhirsa macnaha waxa weeyaan ku yimid wa su'ila can illuqata waxaa nebiga la weydiiyey sal lay aslam baadida luntay ee dhacday markaasaa nebigu wuxu urh sal lay aslam maa kaana minha fii ariiqi fii ariiqi almiitaa jidka la marayo ee caamka ah wixii aad ka hesho aw ilqaryati aljaamica ama magaalo la degan yahayoo dadkii kulmisay wixii aad ka hesho facarifhaa sanatan hal sano haybaariyo yahdi in jaa hadduu yimaado aalibuhaa ruuxii raadinaya hadduu yimaado fadfachaa ilayhi u dhiib buu nabig sal gacanta ka gel ruux raadinayay oo haddana sifaatkii sheegta oo tilmaama oo isagu inuu leeyahay ay u ekaato haddaad hesho markaa ku wareeji wain lam yati hadduuna imaanina fahiya laka adaa iskale buu nabig sal hal sano kadib wax sheegta haddaad weyd adigoo dadaalayoo intaa waryaale ku hayay adaa qaadanay marka adaa milkinay wuxuu nabigu sal lay slam wamaa kaana fi lkhiraabi waxyaabaha ahaaday meelaha aan la deganayn yacni fiiha waxaa dhexdeeda ka waajibaya wa fi rikaazi iyo rikaaska wixii gaaladu duugtay waxaa ka waajibaya labadoodaba alkhumusu khumus baa ka waajibaya xadiidka abu daawuud uu wariyey ama ariiqa abu daawuud baa xadiidka u markhaati kacayo wixii dhulalka aan la deganayn laga helo laga qoto iyo wixii gaala ka soo jeeday gaala ama gaalyadii dhulka deganaan jirtay ee laga qabsaday baa meeshii ku duugtay ama kuwo mar dhowbaaba ku duugayba laakiin waxa weyaan cid sheeganaysa ma jirto markaas khumus baa labadaba ka waajibaya xadiidkaa dambe abu daawuud uu soo saaray sanadkiisu waa xoog badan yahay xaafidkuna wuxuu leeyahay fi diraaya ruwaatuhu iqaat waxaana taxsiinaya asheikh alalbani fii saxiixi sunani abi daawuud wuu sugan yahay marka adiiku waa sugan yahay muxuu inoo faaideynaya xadiidku wuxuu inoo faadiyey kan dambe kan dambe iyo ka horeba miday isku waafaqeen waxa weeyaan waa wixii gaala duugtay ee ruuxu muslima la soo baxo khumuskaasaa ka wajibay ayib wixii dhulka lagala soo baxay haddii meesha la degan yahayna waa baadi oo markaa waa inaad sanad yahdiso haddii wax sheegta aada heshana ku wareeji haddii kalena sanad kadib adaa yeelanaya haddii meeshu ay meel aan la deganayn ay tahay oo qaryo laga guuray ama dhul aan la deganayn hadday tahayna wixii aad kala soo baxday waxaad ka hesho adaa iskale wey man sidaasu macnaha xadiisi dambana inoo faa'ideynaya ayb masaladii hore ee ganacsiga intaynaan ka bixin lilfaa'iida waxaan u malaynaya inay mudan tahay inaan u tilmaano in badan waxaa la isweydiiyaa daynta ruuxa ka maqan sekada ma lagu darayaa oo ma laga sakaynaya mise laga sakayn maayo sida aada moddo inay raajixa tahay waxa weeye sekada daynta kaa maqan waa laba qaybood mid rajaad ka qabtaa oo ruux iska bixin karaad ku leedahay aadna u badinayso inuu ku siin doono midna rajadeedu ma badna inay kugu soo noqonayso midda ay rajadu u badan tahay inay kugu soo noqon doonto xoolahaagiiyo kaa maqan weeyey adaa iskale waad ka sakaynaysaa midda aada u badinaysa inaysan kuu soo noqonaynin markii uun ilaahay kuu soo celiya hadday sooba noqotaba waad ka sakaynaysaa laakiin inta aadan rajada ka qabin ee aad quusa ka joogto ka sakey lagu dhihi maayo ra'yigaasaa xoog badan laakiin masle khilaafiya haddii marka aad ganacsado tahay sida ibnu shubruma ka sugan taabicigii afar shay baad isku daraysaa afar shay baad isku daraysaa waxaad isku daraysaa alaabtii saddex shay baan dhihila waxaad isku daraysaa alaabtii kuu taallay ood qiimayso qiimaynta ka soo baxday wixii ka soo baxay qiimayntaas waxaad ku daraysaa intaa kaashka kuu yaalla lacagta caddaanka ah ee kuu taalla ama ganacsiga ha kaa soo gasho ama meelo kale ha kaa soo gasho waxaad saddexaadood ku daraysaa daynta kaa maqan eed rajada ka qabto inay kuu soo noqonayso saddexdaa markaad isku darto baa waxaad ka goynaysaa daynta adiga lagugu leeyahay markaad ka jarto dayntii lagugu lahaa wixii halkaa ka soo baxaad ka sakaynaysa warkaas ma la fahmi saddexna waad isku dari midna waad ka jari lanna daynta adiga lagugu leeyahee ku saaran ama ku ganacso ama xawaa'ijtaadiiyo danahaaga ku gudee daynta adiga ku saaran malihid milkigeeda ninkii ka soo jeeda baa iskale isagii baa la rabaa inuu ka sakeeyo ee adigu ka sakayn mayso ilaa waxaa ka dhalanaysa in adiguna aad ka sakayso isaguna ka sakeeyo xoolana laba saka ma wada gasho sma marka kii lahaabaa ka sakaynaya laakiin adigu ka sakayn mayso maadaama lagugu leeyahay waad ka taraysaa macnaha haddii markii daynta aad goysay lagugu leeyahay wixii kuu soo hadhayba uu nisaab gaari waayo ka war waa sida hadda dad badan ba ay u badan yihiinoo la moodayo inay xoolo badan ku fadhiyaan daymaha markay jaraan waxaaba laga yaabaaba wax nisaab gaadhaba inuu usoo hadhi waayo saka laguguma le markaas uma waajibayso adaaba u baahan markaa in wax lagugu sadaqaysto an bilaal bni xariin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku akhada wuu qaaday min almacaadini macaadinta xaggooda wuxuu ka qaaday alqabaliyati macaadinta loo nisbeeyey meesha qabal la yidhahdo qabaliye meesha la yidhahdo asadaqata sadaqadii buu nebigu ka qaaday sal lay slam mawdic binaaxiyati saaxili lbaxri alaxmar badanaas meel garabkeeda ku yaalla oo dhankeeda ku yaallo makiya madiine u dhaxaysa dhanka madiinena u dhow ayaa waxaa la yidhaahdaa yani waxaway qabaliye la yidhahda alqabaliya waa meel magaceed marka waa dhulkii macdanta laga qodi jiray dhul macdanta laga qodi jiray meeshaa marka macaadintii ka soo baxaysay laga qodayey ayuu nebigu wuxuu ka qaaday asadaqata sakadiibuu ka qaaday akhada wuu qaaday min almacaadini alqabaliyati ee meesha qabaliyadaada laga qodahaye laga soo saarayey asadaqata buu nebigu sal lay slam ka qaaday raba waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey kadalika maalik baa fi lmuwaa ku wariyey bayhaqina wuu soo saaraya baqawi xadiidka waa xadii aciif xadiidku waa daciif lanna rabiicatu bni cabdiraxmaan alra'yi rabiicat ara'yi ayaa wuxuu ka warinayaa can hayri waaxidin ana rasul lah sal l ayri waaxidintaasi marka waana mursal waana munqaic saasman yani nebigu bilaal ibni xaaris almuzani ayuu wuxuu u gooyey meesha qabale yidhaahda macadinta laga qodo halkaa inuu ka soo saaro macnaha waxa weye macdinta ka soo saaro waa mursal munqaic xadiid saas daraaddeed baa xaafid ibni xajar iyo ibn cabdilbar iyo keyrkoodba saasay leeyihiin imaamu shaafici caleyh raxmat ullah isaguna siduu bayhaqi ka soo guurinaya wuxuu leeyahy laysa hada mima yubitu ahlu lxadiid axaadiista ahlulxadiidku ay sugaan iyo culimada xadiidku kamid maaha buurkan walow abatuuh buu leey hadday sugaanna xadiidku keliya qeybtuu ku sugan yahay waa qeybta inuu dhulkaas nebigu u gooyey bilaal ibni xaaris intaa unbaa sugan laakiin macaadintii ka soo go-aysay inuu zake ka qaaday aan sadaqo ka qaaday qaybtaasi ma sugna buu leeyahay marnaba alimaam ashaafici caleyh raxmat ullah sidaana waxaa xoojiyey hadalkaas imaamu shaafici alimaam albayhaqi kadalika ashekh albani caleyh raxmat ullahi isaguna sidaas u xoojinaya wuxuu le wabiljumla xadiidku bimajmuuci turuqihi waa sugan yahay qeybta suganna wuxuu leey waa qeybta in ninkaas dhul uu ka soo saara macdanta loo gooyey laakiin macdantuu ka soo saarayay in laga sakeeyey oo sake laga qaaday qeybtaas iyadu shaahid male waa daciif buu leey marka hadalka imaam shaafici iyo bayhaqi iyo sheekh albani baa macnaha isu dhowo xadiidku wuxuu ku sugan yahay keliya dhul macaadinta laga qodo bilaal ibni xaris in loo gooyey laakiin in sake laga qaaday qeybtaasi waa daciifo ma sugno man masalada xadiidkan wuxuu u keenay walow daciifa ha ahaadee waxa uu u keenay macaadinta dhulka ka soo baxdaay sake ma lagu leeya mise laguma laha taasuu keenay macdantay horta isku khilaafsan yihiin aimadu abu xaniifa wuxuu qabaa macdantu iyo rakaaska waa isku mid rakaaska iyo macdantu waa isku mid wax farqi uma dhexeeyo sidaas daraaddeed <clears throat> wixii dhulka ka soo baxo macaadinta ah, waxaa ka baxaya uun khumus shan meelood meel oo rikaaska oo wixii gaaladu ku duugtay ah iyo macdanta caadiga ee dhulka gudihiisa ku jirtaay waa isku mid macaadintana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha dhulka yani waxa weyaan dhulka ku dhex jira oo lagu dhex abuuray aan dhulkana dhulku ka soo jeedaa laakiin dhulka jinsigiisi ma ah sida dahabkaa soo gelaya fidadaa soo gelaysa birtaa soo gelaya batroolkaa soo gelaya ama shay shubmaya ha noqdo ama shay adag ha noqdo macdan baa laisku wada yidhahda macdan baa laisku yidhahda xataa batroolka iyo waxyaalaha faraha badan ee laga soo saaro dhulkao dhan macdantaasuu gelaya macna ayib <clears throat> marka way isku khilaafsan yihin maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay qabaan macdanta sekada lagu leeyahay waa dahabkiiyo fidada oo keliya macdan haddaad maqasho dahab iyo fido keliyataa seke laga qaadi bay qabaan macaadinta kale dhulka ka soo baxday seke laguma le bay qabaan maalikiyada iyo shaaficiyada abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay khumus baa laga wada qaadiyo rikaaskii oo kalea loola dhaqmaya xanaabilada ayaa waxay qabaan shay kasta oo dhulka laga soo saaro oo la intifaacsado ama shay shubmaya ha noqdo sida batroolka oo kale iyo banziinka ama shay jaamidahoo ingegan ha noqdo sida birta iyo naxaasta iyo dahabka iyo fidada kulligood macdan wada weeye sakaana ku waajibasa qabaan sakada ku waajibayso see looga sakaynaya waa la qiimaynayaa bay leeyihiin markii la qiimeeyo haddii nisaabkii lacagta ay gaadho sakadu kaga waajibaysay waa laga sakaynaya saasay macnaha qabaan waana ra'yiga macnaha aada muuda hadda leanna waxa weye adduunkaba hadda xoolaha ugu qaalisana la haystaba waa batroolka sooma batroolkii haddii la yidhahdo seke laguma lah meeshaas wax badan baa ku tagay sooma marka madhabka xanaabilada madhab xaqiiqiin fara badan ay rajaxayaan in macdanta uu soo galayo wabitaali macaadinta laga sakaynayo saas man oo dahabkii fidadii oo kaleeto qaabkoodii looga sakaynayo qof sika laga rabo sikama la siin kara insha allahu tacala u tegi doona sikada yaa iskale waynoo soo socotaa yaa sakada la siinaya baabu sadaqati alfitri afurka sadaqadiisii ayuu baab yahay halkaa wuxuu kaga soo baxay sakadii xoolaha halkana wuxuu kaga hadlayaa zakaat lbadan waana sakada loo yaqaano sakaatulfitriga afurka marka ramadaanka laga afuro sakada dadka ku waajibta wey ayb oo afurkaa loo tiiriyey lianna afurku waa sababka keenaya sakada waajibideeda an ibni cumar radi alahu canhuma qaala wuxuu ihi farada wuu farad yeelay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu waajibiyey zakaata alfitri afurka sakadeedii sakadiisii buu nebigu waajibiyey saacan buu waajibiyey oo min suus oo min tamrin timir ah aw amase saacan ama suus oo min shaciirin heed ah cala alcabdi addoonkiibuu ku waajibiyey waalxuri iyo kii xorta ahaa waaldakari kii labka ahaayo ragga ahaa waalunha tii dhadiga ahaydee dumarka ahayd wasagiiri kii yaraa korkiisu ku waajibiyey waalkabiiri iyo kii weynaa caruur iyo mid weynba oo min almuslimiina muslimiinta ah wa amara wuxuuna amray biha iyada amara wuu amray nebigu biha yani sadaqatulfitriga ama sakaatulfitriga an tu'addaa in la gudo oo la bixiyo qabla khuruuji nnaasi dadku intaysan u bixin ila asalaati salaadda intayna u bixin muttafaqun caleyhi buhari muslim soo saare halkaa sakaatulfiriga inay farad tahay buu inoo sheegay waana ijmaaca waa laysla ogolyahy khilaaf kama jiro sakaatulfirigu inay tahay waajib farad oo laazim ah ayb wuxuu inoo sheegay qiyaasta waajibaysa iyo dadkay ku waajibayso qiyaasta waajibaysa wuxuu ina yidhi waa suus timir ah ama shaciir ah noocyo kalena way inoo imaan doonaan adig waa uun cunto wax bini aadamku cuno wey macna ayib saaca qiyaastiisa waynu soo marnay sooma markaynu wasqiga ka soo hadlaynay soomaynaa soo mari saas wey macnaha saaca waxay isugu khilaafsan yihiin culimmada intaan arkay qaarkood waxay gaadhsiinayaan saddex kiilo saddex kiiloay gaadhsiinayaan halkii suus ayib oo culimmada mamlakada rag ka mid a ah, baa saas odhanaya qaarkoodna waxay leeyihiin saaca ay gaadhsiinayaan taqriiban laba kiilo iyo boqol iyo toddobaatan iyo waxoogaa giraam laba kiilo boqol iyo toddobaatan iyo lix giraam bay qaarkoodna gaadhsiinayaan oo waa qaarka qaba halkii muxuu ahaayey halkii mud inuu u dhigmo shan boqol afartan iyo afar giraam waa qolo kale qolo kaloo waxaa jirta qabta saacu wuxuu u dhigmaa maqaayiista casriga marka loo bedelo laba kiilo iyo afartan gram laba kiilo iyo soddon gram baa jirta maxaa keenay in sidaa laysugu khilaafo waay sida macmuulkeen hadda inagu samayno waa laba kiilo iyo badh soo ma laba kiilo iyo badh baa layska bixiyaa ayadana bacdu ahlilcilmi baa qaba intaasoo ra'yi in lagu kala tago oo qaar laba kiilo agteeda geeyaan qaar saddex kiilo gaadhsiiyaan qaar dhexda dhigaan maxaa keenay waxaa keenaya masnuuc saacii nebiga sal lay wasalam rasmi ahaan looma hayo laakiin waxaa la hayaa culimmadoo ka hadlay oo soo oo inta uu noqon karo sacabka mudku intuu noqon karo inahaasaa laga qiyaas qiyaastaa waa midda labaade saacu waa beeg giraamka iyo kiiladuna waa miisaan cuntooyinkiiyo waxyaalaha la cunana beeg haddii loo kaco iyo haddii miisaan la aadiyo way kala duwan yihiin oosaan habeenkii dhowda soo sheegnay waxna beega ayuu ku badan yahay waxna wixii culeyslena miisaanku markaasi ku fiican yahy halkaana khilaaf baa ka yimidoo yani culimmadu inay isku khilaafaan bay keentay marka saas way macna laakiin qaabka hadda muxuu ahay aan samayn waa laba kiiliya badh in in sidaa loo xadido laba kiiliya badh cuntooyinkao dhan laga dhigo nadar baa ku jira lanna qaarkood laba kiiliya badh way ka badnaan qaar way ka yaraan bixasab shaygaad bixinayso culayskiisa iyo xajmigiisa ku xidhanta <clears throat> waa sida uu leeyahay shekh ibn cuthaymiin aleh ramatullah fatawidiis taas waa wixii la bixin lahaa waa qadarka la bixinayo maxaa laga bixinaya waxaa la bixinayaa wixii la cuno timir iyo shaciir bu hadda inoo sheegay noocyo kalena waa inoo imaan doonaa shaciirta xalay baynu soo marnay su-aal baana xalay ka timid oo noo faahfaahi baa le haciirta soomaalidu ma taqaano haciirta soomaalidu ma taqaano heed bay dhihi jireen culimmadu waxay ka baxdaa inta badan oo aada looga isticmaalaa galbeedka kore ee ethoobiya yani waxa weyaan xagga jigjiga iyo markii dir dhabiy xaggan la gaadho baa inta badan laga isticmaala meelahaasi ka baxda qamandidoo kale oo ka yaryar oo ka adag oo madmadow waay madow ka yar jiro saas man taasaa shaciirka la yidhaahda marka waddamada carabtana aad baa looga helaa laakiin dhulkan soomaalidu ay degto cuntadeenna maaha waxaan cunno iyo waxaan isticmaalna toonna maaha heeddaa unbay culimmaduna dhihi jireen haddaad marka heed u garataanna khayr haddii kalena uu si kale u raadiya waad arki doontaan insha allah ayb cala alcabdi waalxuri dadkay ku waajibaysuu nebigu sheegay sal ly waslam wuxuu sheegay yani ruux kastoo muslima ah. addoon ha noqdo xor ha noqdo lab ha noqdo dhadig ha noqdo ha yaraado ha weynaado oo muslimiinta ah. oo muslimiinta ah, a qeydkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa gaalka inayna sakaatulfidri lagu lahayn xataa hadduu addoonkaagiya addoonkaagu hadduu gaal yahay sakaatulfitri laguma le lanna muslim bay zakaatulfidri ku waajibta saas wy man waana macnaha loo badan yahay oo qeydkaasi uu faa'iideynayo ayb wuxuu nebigu amray sal lay aslam in laga bixiyo in la bixiyo intaan salaada la aadin ayadana waxaan u tegi doonaa intaan salaada ciidda la tukanin ruuxii bixiyeyna waa zake maqbuulo ah ruuxii salaada tukashadeeda kadib dhigayna sadaqa min asadaqaati weeyaan waa uu sadaqo u bixiyey sakada wakhtigeedii la dhaaf wa xadiikaasoo cad baynu utegi doonaa insha allahu tacaala oo intaa salaada la aadayn in la bixiyo wakhtigeedu waa kaa waa wakhtiga macnaha fadiilada wey waa markii waxay waajibaysaa taqriiban sidaan u tegi doonno markii habeenka ciidda qoraxdu dhacdo oo la afuro lanna fitri baa layidhi afurka rasmiga waa markaa wixii ka dambeeya laazimaysa saas daraaddeed xilligaa ka hor xilligaa ka hor laba beri iyo maalin waa lasii bixin karaa sida saxaabadu iyo salafku ay samayn jireen asarkii cabdulahi bni cumar laakiin xilliga rasmi ahaan axaadiista kusoo aroortay waa xilligaa wey man weliba subaxdaas intaan la aamin salaada ciidda insha allahu tacala ayb ilmaha yarka ah ee uurka ku jireen weli dhalanin in laga bixiyo waa ijtihaad cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu laga wariyo bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin haddii laga bixiyo dhib ma leh laakiin waxba ku waajibi maayo ilmaha uurka ku jira kuma jiro dadka faradka uu ku yahay haddiisan laga bixiyo waxay leeyihiin waxbaasa male taasiyan bikhaliifati rasuli lah sal ly slam cumaan ibni cafaan radi alahu canhu ayb welibni cadiyin waxaa u sugnaaday welibni cadiyin ibni cadi waxaa u sugnaaday ah, ruuxa ay ku waajibaysa iyadana waa u tegi doona waa ruuxii heli kara ruuxii heli kara bay leeyihin culimmada badankood habeenka ciidda iyo maalinkeeda wax biilkiisa iyo quudkiisa wax ka siyaadsan ruuxaase ku waajimayso hadduusan wax ka siyaasaddahayn isaka ku waajimayso sakaatulfitri marka laguma yeelanayo hadduu la siiyana wixii la siiyey wuu isaga bixin karaa oo sakaatulfitri waa isaga gudi karaya macna welibni cadiyin waxaa u sugnaaday filkaamil wey wadaara quniy iyo daara qutni waxaa u sugnaaday iyo bayhaqi sidoo kale daara qutni fi bayhaqi fi xaakim kadalika fi lmustadrak biisnaadin daciifin waxaa labadood intoodaaba ugu sugnaaday inuu nebigu yuri sal ly wasalam aqnuuhum ka deeqa masaakiinta can iawaafi wareega ka deeqa fii haada lyowmi maalinkan maalinkaasi inay qolqollada iyo dukaamada iyo wareegaan iyo gacan hoorsiga maalinkaa ka kaafiya oo ka deeqa oo wax siiya ay kaga kaaftoomaan inay wareegaan baryadiiyo dawarsigii waxay kaga maarmaan siiya xadiikaasi lafdigaa dambe aqnuuhum can awaafi fii hada alyowm lafdigaasi sanadkiisu waa daciif sida xaafidkuba u sheegay maxaa waxaa ku jira layidhahdo abu macshar najiix ibni cabdiraxmaan oo daciifa ku jira najiix ibn cabdiraxmaan abu macshar oo daciifa baa sanadka ku jira saas daraaddeed ma sugna qaybtan kale wuxuuse yani tilmaami lahaa cilada loo jideeyey iyo xikmadda loo jideeyey zakaatulfitriga bay qaybtani tilmaamaysaa laakiin waa daciif waxaase inoo imaan doona xadiid kaleetoo sugan oo uu nabigu le sal lay waslam zakaatu lfitri tuhratun lisaa'imi min allagwi waalrafas wa tucmatun lilmasaakiin masaakiinta in maalinkaa la quudiyo xikmaddu waa taa xikmad kaleysana waa inoo soo socotaa taa xadiisku uu tilmaamay waan u tegi doona insha alla tacala taasaa marka xikmadda tilmaamaysa laakiin lafdigan ah sidaa ku yimid ee macnaha waxa meesha inoo yaallaa isagu ma sugno oo waa daciif hada wabillahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alih w saxbi wslm